في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المجرمين مفسدين الله سبحانه وتعالى إلهي وحو يري isagoo alle uu ka warramay sida ugu nicmeeyey nimanka reer bani israa'iil ahaa oo masalan nicmada u nicmeeyey waxa ugu weynaa la hadlidda ilaahay uu nebiyullaahi muuse la hadlay calayhi asalaatu wasalaam iyo siinta ilaahay uu siiyey kitaabka towreed la yidhaahdo ayadoo kitaabka ay ah ugu qorayd axkaam aada u fara badan iyo kala dhigdhigid amba kala saarsaarid sharci waxay u baahnaayeen ilaahay ugu caddeeyey subxaana alle wuxuu yidhi wawaacadnaa waxaanu la ballanay markaa mufaacaladan wawaacadnaa ballanku inuu labada geesoodba ka iman ayaad moodaysaa xagga ilaahay iyo xagga muuseba marka culimadu waxay leeyihiin mufaacaladani laysat calaa baabiha oo markaa wacadnaa unbay la macno tahay wawacadnaa waana qara jirta weeye wawacadnaa waxaanu maaragtay u ballan qaadnay kula ballannay wawacadnaa waxaanu kula ballannay muusaa nebi muuse waxaanu kula ballannay halaahiina ayaanu kula ballannay soddon baanu kula ballannay layla habeennimo xaggeed leyla oo xagga habeennimada ah macnaha soddon habeen ee dabadood inuu yimaado macnaha ambaba cibaadaba uu ku maqnaado wa atmamnaa waxaanu ku taam yeelnay amba aanu ku dhammaystirnay haa yaboohiddii aanu u yaboohnay bicashri toban ay bicashri layaalin bicashrin toban baanu ku dhammaystiray oo fatama waxa uu ku taam noqday fatama waa uu taam noqday miiqaatu rabbihi rabbigii ballankiisu amba xilliguu alla u qabtay baa taam noqday arbaciin xaala kownihi baaliqa xaaluu yahay kii gaadhaya waq xilligaasi arbaciina uu gaadhaayo macnaa afartan leyla xagga habeenada fatamma wuu taam noqday miiqaatu rabbihi rabbigii xilliguu alla u qabtay baa taam noqday arbaciin xaala kawnihi baaliqaa xaaluu yahay kii gaadhaaya arbaciin afartan kii gaadhaaya leyla xagga habeenada oo culimmada mufasiriinta ahi waxay leeyihiin aqwaal bay ku leeyihiin tobankan culamada qaar waxay leeyihiin soddon eh, eh, soddon habeen markuu cibaadaysto ambaba uu soomo waa sida dulqacda oo kale ayay yidhaahdeen tobanka uu ku dhammaystirayeyna waa tobanka dilxija waa la yidhaahdaa <clears throat> adigu ilaahay baa ku cilmi leh allah subxaanahu wa tacaala afartankaa habeen dabadood inuu nebiyullaahi muuse buurta duur tago ayaa ilaahay kula ballanay kula ballamay allana markaa subxaanahu wa tacaala uu halkaa kula hadlayo muusena soo qaadan doono kitaabkii towraad ahaa waana intii fircoon la halaagay dabadeed wa qaala wuxuu yidhi muusaa muuse wuxuu ku yidhi liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna ah ukhlufnii iiga wakiil noqo fii qawmii qoomkaygana iga wakiil noqo oo iga sii mas-uul noqo ukhlufnii iga mas-uul noqo fii qawmii qowmkaygan wa aslix hagaaji waxay xumeeyaanna wa aslix hagaaji waxay xumeeyaanna oo walaa tattabic ha raacin sabiila almufsidiin kuwa mufsidiinta ay arlada ilaahay fasahaadiya dariiqoodana ha raacin sidaasuu nebiyullaahi muuse ula dardaarmay haaruun islaax inuu la yimaado iyo fasaad la-aan waxay culimmadu leeyihin waa tambiih baraarujin bay ahayd iyo tadkiir xasuusin wailaa dee nebiyullaahi haaruun calayhi salaatu wasalaam nabiyun shariifun kariimun cala allah ayuu ahaa walamaa markii jaaa uu yimi muusaa muuse markuu yimi limiqaatina xilligayagii aanu u qabanay markuu ku yimi laamku taksiis buu faa'iidaynaya walamaa markii jaa'a uu yimi muusaa muuse markuu yimi limiqaatina xilligayagii markuu ku yimi waktigaanu u qabanay oo wakallama uu la hadlay hu muuse rabbuhu rabbigii uu la hadlay oo hadalkii ilaahay maqlay qaala wuxuu yidhi muuse rabbi rabbigayow arinii itus nafsaka naftaada ilaahayow itus aw daatak arinii itus daataka ilaahayow iska itus buu yidhi andur aan aaga eh ilayka adiga aan ku arka eh andur aan arka eh amba aan eega eh ilayka adiga aan ku eegayn qaala tacaalaa rabbi waxa uu yidhi isagoo dalabkaa muuse ka jawaabaya lan taraanii ima arki doontid bimacnaa adduunyadan intaad joogto lan taraanii ima arki doontid macnaha lantu ma faa'iidayso ta'biid weligeed ba inaan araggani dhici doonin laakiin adduunyada intaad joogto ima arkaysid laakiin aakhiro in la arki doono muuminiinta ay arki doonaan waxaan shaki ku jirin wey ee walaakin ha yeeshee undur eeg ila aljabal buurtaa baleeg oo buru muuse markaa ag joogo fa in istaqara hadduu ku sugnaado jabalkaasi ama buurtaasi hadday ku nagaato makaanahu halkiisaasi hadday ku sugnaato fa sawfa mar dambe ayaa taraani i arki doontaa hadday buurtaasi xamisho aragtida ilaahay subxaanahu wa tacaala adiguna waadi arki laakiin buurta intaa leegi marka u adkaysan weydo ogoobay adduunyada inaanad igu arkaynin laakiin aakhiro waa arrin mutawaatira in ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisu ay arki doonaan mu'miniinta ahy <clears throat> walaakiin undur eeg ila aljabal buurtaa eeg fa in istaqara hadduu ku sugnaado jabalkaasi makaanahu halkiisa haddii uu ku sugnaado fa sawfa taraanii mar dambe ayaad i arki doontaa maxaa dhacay marka falamaa markii tajallaa uu isu muujiyey rabbuhu rabbigii markuu isu muujiyey liljabali buurtii jacala wuxuu ka dhigay rabbi hu jabalkii dajka ay madkuuka mid la baabiiyey buu alla ka dhigay mid baaba'ay dajka burbur ay madkuuka mid la baabiiyey buu alla ka dhigay macnaa biqadrin da'iil aada u yar ayaa ilaahay tusay subxaanahu watacaala oo la odhan karo faryarada caaradeeda in leeg buu alla u muujiyey markaa maxaa dhacay saakha aljabalu fi lard macnaa buurta waxay noqotay wax dhalaala intay dhalaashay bay shubantay oo arlada ay gashay markuu arkay buurtii oo dhalaashay oo shubantay fasaakha aljabal axaadiista qaarkood riwaayadka qaarkood oo wadaca nabiyu sal allau alay wasalam isbacahu alibhaama cala almifsal alaclaa min alkhinsar ma qadarkaa yar buu muujiyey fasaakha aljabal markaasay buurtii dhalaashay falamaa markii tajallaa uu isu muujiyey rabbuhu rabbigii hadduu isu muujiyey sidaanood odhan kartaa falamaa tajallaa hadduu isu muujiyey rabbuhu rabbigii liljabali buurtii jacala wuxuu ka dhigay alleh hu jabalkii dakaa burbur buu ka dhigay wax la baabiiyey waqara wuu dhacay waqara wuu dhacay muusaa muuse wuu dhacay saciqaa xaala kawnihi saciqaa xaaluu yahay mid miirla uu miir beelay saciqaa xaaluu yahay mid miirla ayuu dhacay wuu muquuray markaa falamaa markii afaaqa uu soo miiraabay macnaha suuxdintii buu ka soo baxay falamaa markii afaaqa uu soo miiraabay qaala wuxuu yidhi subxaanaka ilaahayow hufnaantaada iyo nasahnaanta iyo kafogaantaada xumaan oo dhanba aad ka fog tahay baan kaa fogaynayaa tubtu waan noqday ilayka adiga ayaan kuusoo noqday tubtu ilayk adiga ayaan kuu soo noqday macnaa su-aashii baad mooddaa inuu ka cudur daaranahay wa ana anigu awalu lmu'miniin waa ummadiisuu ka hadlay wa ana anigu awal muminiin muminiinta ka ugu horeeya macnaa ummadayda ka ugu horeeya kutubtaada iyo hadalkaaga intaba rumayn doona iyo awoodaada baan ma arkeysa xataa nabiy llaahi muusa alayhi salaatu wasalaam shacqada weyni markay dhacdo qiyaamaha ee wuu ka badbaadayaa isagu oo rasuulka ilaahay salawaatu llahi wasalaamu alayhi waa kale waxaan soo toosaya amba ka soo kacaya maaragtay arrintan iyadoo nabiy llaahi muuse uu taagan yahay فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوسي بسعقة الطور marka xadiisku wuxuu inoo faa'iideeyay buurtan burburtay adduur iyana inay ahayd buur dhir iyo waxa walbale inay ahayd ayaa maaragtay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh macnaa taa hore in lagaga tegay iyo in suuxdintii dadku ay wada daataan inuu isagu ka badbaaday oo taa lagaga abaalmariyey iyo in kale war uma haya buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yihi markaa rabbi yaa muusa muusow inii anigu isdafaytuka waan ku doortay cala annaasi dadka ayaan kaa doortay waa dadkii xilligiisa joogay ee rususha ilaahay qaar ka fadhiya cala annaasi baan kaa doortay birisaalaatii ay biwaxyii waxyigayga ayaan kuu doortay birisaalaatii waxyigayga ayaan kuu doortay iyo wa bikalaamii la hadlidaydaba ay wa bitakliimi la yidhaahdo amba wa bikalaamii baan kuu doortay hadalkayga oo kitaabka tawreediba de ilaahay hadalkiisiibuu ahaa amba la hadlidayda ila maaragtay ilaahay wa watacaala si toosa ah ayuu muuse hadalka ilaahay u maqlayay awood bu alla u siiyey bal eeg awoodda ilaahay siday u maaragtay layaabida badan tahay ilaahay wuxuu awood u siiyey inuu hadalkiisa maqli karo oo maqlidda hadalka ilaahay aanay isaga waxba u geysanin laakiin aragtida uu ilaahay arki lahaa inaanu xamili karaynin xikmad baa ilaahay ka leeyihi subxaana wa tacaala ee fakud qaado maa kii qaado aataytuka aan ku siiyey wa kun noqo ahaw min ashaakiriin kuwa ilaahay u mahadnaqa subxaanahu tacaala ee ilaahay nicmadiisa ku shukriya wa katabanaa waxaanu qoray lahu ay limuusaa muuse waxaanu u qoray fi lalwaax looxaantii waxaanu ugu qoray tawraad ba alwaax bay ku qorayd ma ogtahay fi lalwaax looxaantii waxaanu ugu qoray min kulli shay shay walba waa shay kastoo u baahan yihiin min kulli shay shay walba ayaanu ugu qoray baa ilaahay subxana wa tacaala ka bedel mawcida xagga maxalkeenu ka bedelay mawcida waano ayaanu ugu qoray wa tafsiila kala saar baanu ugu qoray likulli shay shay walba loo kala dhigdhigayo oo loo kala saarsaarayo faqulnaa qadar waxaanu ku nidhi muuse hud qaado haa alwaaxdan amba looxaantan qaado biquwa xoog ku qaado bimacnaa go-aan ay bicazmin cala aaca biquwa ay bijiddin waijtihaad labadaba way ku fasiraan culimadu biquwa si xoogla u qaado macnaha waxba ha ka tegin dadaal ku qaado iyo go-aan wamur far amba amar qawmaka qoomkaagana amar bimacnaa inay qaataan ya'khuduu way qaadane waa jawaabtii amarkaa ya'khuduu way qaadane biaxsanihaa keeda wanaaga badan bay qaadane macnaa dhammaanteed bay qaadan doonaan biaxsanihaa keeda wanaaga badan bay qaadane biaxsanihaa ay biaxsani tawraat sauriikum waan idin tusi doonaa macnaha sidaan u baabi'iyo sauriikum waxaan idin tusi doonaa daara alfaasiqiin kuwa baxay ee ilaahay daacaddooda dibadda ka noqday guryahooda ayaan idin tusi doonaa tahdiid baa ku jiray culimmadu leeyihiinoo qofka ilaahay awaamirtiisa khilaafaa wuxuu mudanayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegay qowl kale wuxuu odhanayaa maya waa guryaha manaasishii fircoon aan ka baabiyey baan tusi doonaa waana tafsiirka xooga badan baa la yidhaahdaa waayo arrintani waxay dhacday markii muuse iyo qoomkiisuba ay ka tegeen misr markaa reer bani israa'iil baa ilaahay ula hadlay subxaana wa tacaala waa inta aanay gelin iyaga laftigoodu asqayntii la asqeeyey amba tihii lagu riday wallahu aclam saasrifu waxaan ka duwi can aayaatii aayaadkayga waan ka duway saasrifu waan ka leexin doonaa can aayaatiya aayaadkayga waan ka duway aladiina kuwa baan ka duwi doonaa yatakabbaruuna kibra fi lardi arlada dhexdeeda ku kibra bigayri alxaq xaq daro kuwa ku kibra ayaan ka bedi multabisiina xaalay ku dhahayiin bigayri alxaq saasrifu waan ka leexin doonaa macnaha fahamkoodaba can aayaatiya aayaadkayga aladiina kuwa ayaan ka duwi doonaa yatakabbaruuna ku kibra fi lardi arlada dhexdeeda bigayri alxaq si xaq dara ah bimacnaa ilaahay waan inay fahmaanba aayaadkayga ayaan ka horjoogsan doonaa hadday aayaad kawniya yihiin iyo hadday aayaadkan tansiiliga yihiin hadday mucjisaadka yihiin intaba ilaahay waan ka hor joogsanayaa buu leya ilaahay subxaana wa tacaala oo waa markay dee ilaahay xaqiisii ay diideen oo wain yarow hadday arkaan kulla aaya aayad walba hadday arkaan in yarow hadday arkaan kulla aayatin aayad dhammaanteed aayad kasta hadday arkaan laa yu'minuu ma rumayn doonaan bihaa aayaddan wain yarow hadday arkaan sabiila arushdi toosnaanta dariiqeedana laa yattakhiduu kama dhigan doonaan hu dariiqa toosnaanta sabiila dariiq ay maraan wain yarow hadday arkaan sabiila algayi baadinimada amba lunsanaanta dariiqeedana yatakiduu waxay ka dhigan hu sabiil dariiqa lunsanaanta sabiila dariiq ay maraan bay ka dhigan doonaan ilaahay baa fahamka ka xidhaya taasina ma daalika kaas leexinta dalika asarfu yani leexintaa ilaahay aayaadkiisa inay fahmaan laga duway ee laga leexiyey biannahum kadabuu ay bitakdiibihim beenintooda daraaddeed bay ugu sugnaatay biaayaatinaa aayaadka yaga ay beeniyeen dalika sarfinta leexinta aayaadka ilaahay laga duway biannahum bisababi annahum inay yihiin daraaddeed buu kaasi ugu sugnaaday kadabuu kuwii beeniyey biaayaatina ay bitakdiibihim beenintooda daraaddeed bay ugu sugnaatay biaayaatina ay beeniyeen wa kaanuu istinaaf ka dhig waxay ahaayeen canhaa aayaadka iyaga xaggoodaba aafiliina kuwii moogan wa kaanuu waxay ahaadeen haafiliina kuwii moogan canhaa ay can aayaatina aayaadka iyaguba kuwa moogan bay ahaadeen allah saas subxaana wa tacaala marka waxaad ogaataa iyaga ayaa doonay kibirkan iyo isla weynidan saa daraaddeed bacdu salaf waxay odhan jireen laa yanaalu lcilma xayiyun walaa mustakbir macnaa ma gaalayo cilmiga mid xishood badan khatilaad badan iyo mid isla weyni man lam yصbir calى duli tacalumi saacatan baqiya fi duli اljahli abada marka waxaa laga leexinayaa quluubtoodaba inay aayaadka ilaahay fahmaan wاladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadka iyaga kuwa beeniyey iyo waliqaaءi اlaakhira aakhira la kulankeedaba waa masdar mudaaf ilaa esh mafcuulihi wاladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga beeniyey iyo wa liqaa'i laakhira aakhira la kulankooda ay la kulmi doonaan xabidat kuwaana wuu baaba'ay acmaaluhum camaladooda xabidat wuu buray macnaa wuu baaba'ay acmaaluhum camaladooda hal yujzaw ay maa yujzawna laguma abaalmarin doono ilaa ma kii mooyaane kaanuu ay ahaan yacmaluun ay ilaa jazaa maa kii abaalkiisa mooyaane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeyey waxay samayn jireen unbaa lagu abaalmarin doonaa baa ilahi l subxana watacaala bixasabi acmaalihim hadduu khayr ahaana khayr bay heli doonaan hadduu shar ahaana shar bay heli doonaan kamaa tadiinu tudaa watakada waxay ka dhigteen qawmu muusa muuse qowmkiisii waxay ka yeesheen min bacdihi ay min bacdi dhahaabi muusa muuse tegitaankiisa dabadi min bacdihi intuu muuse dhintay maaha waa min bacdi dhahaabi muusa waa muuse intuu tegay halkuu alla kula ballamay watakada waxay ka yeesheen qawmu muusa muuse qoomkiisii waxay dhig ka yeesheen min bacdihi muuse tegitaankiisa dabadi min xuliyihim waxyaabaha ay isku qurxinayeen waxay ka dhigteen min xuliyihim waxyaabihii ay isku qurxinayeen xaggooda waxay ka yeesheen cijilaa weyl bay ka dhigteen cijilaa weyl bay ka dhigteen fucuul kale tallaabina cijlaa weyl bay ka dhigteen waylkaasow jasadaa jidh leh amba jasadaa bay ka samaystay wax jidh leh weylkaasoo lahu isagu leh khuwaarci uu ciyo sida loda khuwaar dinaahiyaya oo sida loda u cido u leh lahu kaasoo leh khuwaarci leh marka mufasiriintu laba qowl bay ku leeyihiin macnaa weylkani ma wuxuu noqdo wax hilib iyo dhiig iyo nololba leh oo ciyaya mise dahab ahaantii iyo waxay dhalaaliyeen iyo macdantii ay siteen ayuunbuu ka koobnaa dabadeed toddobaylaha ayaa gelayay qaab buu u samaysnaa markaasuu sawdkani uu ka soo baxayay labada qowl ba way culimadu ay ku leeyihiin wallahu aclam wlcilmu cind allah alam yarow miyaanay arkayn ba alla yidhi subxaanahu watacaala alam yarow miyaanay arkaynin annahu waylkani inaan noolayn baad arkaysa haddana annahu waylkani laa yukallimu inaanu la hadlaynin hum ayaga oo walaa yahdiihim aanu kuna hanuuninaynin sabiila dariiq toosan taa miyaana arkaynin ba waxaanaa ilaahnimo mudan ilaan addoommadu ilaahooda markay hortagaan wuu abaal marin kuwooda hadalka mudan wuu la hadli doona waxaan ay dul fadhiyaanu miyaanay arkaynin waxaa kalood yeeli kartaa watakada ficilkani laba mafcuulba inuu qaadato bimacnaa sayara markaa dhammaan qur'aanka wuxuu ku soo arooray isagoo mafcuulkiisa labaad u xadfan yahay dhammaanba oo yani weyn bay ilaaha ka dhigteen baa la qadara marka waxa layska xadfay oo layska jaraa mafcuulka labaada ilaah ka dhigteen waayo maba mudnaa welin la caabudo ma og tahay laa yukalimuhum inaa lahadla miyaan arke walaa yahdihim sabiil itakaduu way yeesheenba way ka dhigteen hukaa ilaaha bay ka dhigteen weylkaa itakaduu waxay ka dhigteen huweylkii ilaaha bay ka dhigteen wa kaanuu waxay ahaadeen aalimiin ay mushrikiin qaar alla qayrkii caabuday dulmiyey bay ahaay markaa way sugaadeen walamaa markii suqida la riday fii aydiihim ay calaa aydiihim gacmahooda markii lagu dul riday oo wara ay arkeen annahum ayagu qad dalluu inay lumeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa haddaanu noo naxariisan rabbunaa rabbigay bale walamaa markii suqida la riday fii aydiihim gacmahooda markii lagu dhex riday ay calaa aydiihim waxaad garanaysaa qofku markuu qoomamoodo farta uu dhexda ka qariino gacmahaad ku dhacaysaa de markaa shay gacmahaad ku dhex dhacday oo kale maogta calaa aydiihim wey markaa fidu bimacnaa calaa marka jee majruurku noqonayaan ay faacilku maogtahay fii aydiihim markii lagu riday oo macnaha farta ay dhexda ka qaniinayna ku foorasade waraaw ay arkeen annahum ayagu qad dalluu inay lumeen qaaluu waxay idhahdeen lain lam yarxamna haddaanu noo naxariisanin rabbunaa rabbigayo haddaanu noo naxariisan wayakfir lanaa haddaanu dhaafin dunuubtayada lanakunanna waxaanu noqon oo aanu noqon min alkhaasiriina kuwa khasaaroobay mid ka mida muuse wuu iska maqan yahay alwaax iyo duur buu iskaga maqan yahay ilaahay baa u sheegay in qoomkiisii la fitneeyey fitani inay ku dhacday ma ogta fitan baanu fitnaynay baa ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala weliba ilaahay wuxuu u sheegay ninka saamir la yidhaahdo amba nimanka saamiriyiinta ka tirsani inuu lumiyey oo uu baadiyeeyey buu alla u sheegay ma og tahay marka muuse intaan oo dhan wuu iska sitaa alwaaxda walaysa alkhabaru kalmucaayana halkii rasuulku lahaa alayh salaatu wasalaam iyadoo ilaahay u sheegay in qoomkiisii la fitneeyey oo alla fitan iyo imtixaan ku riday oo ninkaa shaamiri la yidhaahdaa uu lumiyey ayaanu haddana ilaa uu soo gaadhay arrintaa aanu ka samayn wax ridul ficlia ah. walamaa markii rajaca uu noqday muusa muuse markuu ku noqday ilaa qawmihi qoladiisii markuu ku laabtay qadbaana xaala kawnihi qadbaan xaaluu yahay mid caraysan asifaa xaala kawnihi asifaa xaaluu yahay mid tiraanyaysan oo caro iyo muruga ay isku gashay iyagana uu soo gaadhay qaala wuxuu yihi bi'samaa kii ayaa xumaaday oo baas leh khalaftumuunii aada ii weydaaratee min bacdii aniga dabaday balaayadaad samaysateen dabaday khalaftumuuni aad samaysateen ee aada calmateen min bacdii aniga dabaday kaas ayaa xumaaday oo baasle acajiltum miyaad degdegsateen acajiltum miyaad degdegsateen amra rabbikum rabbigiin amarkiisii miyaad degdegsateen ma afartankii baad sugu weydeen intaan tegay ean idinku soo noqonayay wa alqaa wuu tuuray muuse alalwaax looxaantii tawreedi ku qorayd buu tuuray qadab muqliqa ayaa ku xidhan markaa waa heer cadhada qofka aan sharcigu waxba ka soo qaadin markaa ila tuuridda ilahay kitaabkiisa la tuuraaso khatar maaha marka waxaa ku dhacay inqilaaq wuu isxidhay cadhada heerka gaadhay markuu arkay balaayada dhacday wa alqaa wuu tuuray alalwaaxa buu tuuray wa akhada wuxuu qabtay bira'shi akhiihi walaalkii madaxiisa ayuu soo qabtay iyo walixyatihi garka iyo madaxaba waa kii dhuftay de sida ilahay meel kale ku caddeeyey wa min sunani alambiyaa wa min akhlaaqi rusul in garhka la sii daayo ma arkaysa waana mukhaalafatu lyahuudi wanasaara waana in haweenkiina waa la khilaafay ilaa garhkii lala baxo weeye oo garhka la sii daayo icfaahu lixya waajib weeye allah wuxuu ihi subxaana akhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisa ayuu qabtay yajuru xaal uu jiidaaye muuse hu walaalka ilayhi xaggiisa usoo jiidaaye yajuru xaal uu jiidaaye muuse hu walaalkii ilayhi xaggiisa usoo jiidayo madaxa ayuu soo dhigtay qaala markaa wuxuu yihi walaalkii ibna umma yabna umma hooyaday inankeedo waa shaqiiq laakiin islaamtu ku beer laxabsanay ibna umma yabna umma hooyaday inankeediiyow ina alqawma duulkani istadcafuunii way i dullaysteen buudi way i taag daraysteen istadcafuunii way i quursadeen wakaaduu waxay ku dhowaadeen yaqtuluunanii inay i dilaan ila wuu sheegay waxaa lilu baadil yahay bay sigeen falaa tushmit ha farax gelin biya aniga ha igu farax gelinin dhibaatayntayda alacdaa cadow shamaatadu waa digashada falaa tushmit ha ku farax gelinin biya aniga daraaddeed alacdaa cadowga cadowga haygu farax gelin walaa tajcalnii hana iga yeelin maca alqawmi duulka aaalimiina aalimiinta ah haygala mid dhigin buuli qaala markaa wuxuu ihi muuse cadhadii baa ka degtay rabbi rabbigayow ikfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf waliakhii walaalkayna ilaahayow u dembi dhaaf wa adkhilnaa na geli fii raxmatika raxmaddaad wa anta adigu arxamu araaximiin inta naxariisataka ugu naxariista badan baa tahay ina aladiina kuwa ittakhaduu ka dhigtay alcijla waylka ilaaha kuwa ilaaha ka dhigtay sayanaalu waxa gaari doona hum ayaga qadab cadho ayaa haleeli doonta min rabbihim xagga rabbigood bay cadho ka soo gaari doonta toobadoodii ba inay isdilaan alla ka dhig wadilla dulli baa haleeli doona fi lxayaati buu ku haleeli doona addunya liidata wakadalika sidaasun baanu najzi ku abaalmarin doonaa almuftariina kuwa been abuurta allah wuxuu yihi caro ayaa gaari doonta wakadalika sidaa shaanu nadsi ku abaal marin doonaa almuftari haddaba ogoobay cid kastoo bidca la timaadana tan un baa u taalla sufyaan ibnu cuyayna waa kii lahaa kullu saaxibi bidcatin daliil adbemiyo xasanlbasri lamid shaar madooba wey qofka markuu mubtadic fawaaxa noqdo uskag wey waladiina kuwa camiluu camal fala bu ali subxana wa tacaala asayiaati sameeya xumaan alacmaala sameeya asiyaati xun uma taabuu toobadkeena min bacdihaa samaynteeda dabadeed min bacdihaa sayi'aadkaa samaynteeda dabadeed toobadkeena waamanuu alla rumeeya iimaan raba la yimaada ina rabbaka rabbigaagu nebi muxamedow min bacdihaa ay min bacdi tawba towbadaa dabadeed lagafuur allaha dembi dhaafidda badan weeye raxiib ee naxariista badan leh macnaa ilaahay baana u dembi dhaafi doona allah wuxuu uhi subxaana wa tacaala walamaa markii sakata uu ka degay can muusa muuse xaggiisa markuu ka degay alqadabu caradii markay ka tabtay walamaa sakata markuu ka degay sakana can muusa muuse xaggiisa markuu ka degay alqadabu caradii akhadha wuu qaaday alalwaax looxaantiibuu soo qaatay wa fii nuskatihaa waxaa ugu qoraa nuska fucla bimacnaa mafcuula bay noqotahay wa fii nuskatihaa qoraalkeedana waxaa ku sugnaa hudaa hanuun wa fii nuskatihaa waxaa lagu qorayna waxaa ku sugnaa hudaa hanuun iyo waraxma naxariis liladiina kuwii hanuun iyo raxmadba u ah hum ayagu lirabbihim laamu taqwiya baa la yidhaahdaa lirabbihim yarhabuun ay yarhabuuna lirabbihim mafcuulkiibaamara hum ayagu lirabbihim rabbigooda yarhabuuna ka baqa kuwa rabbigooda ka baqa ayaa waxaa ugu sugnaa hanuun iyo raxmad baa ugu sugnayd wakhtaara marka waa inay cudur daartaan haddana muuse intii ma ay weelka caabudeen ay balaayadu dhacday ayaa dadooda yaalo laga xulayaa ay cudurdaaru la yimaadaan wakhtaara wuxuu ka doortay muusaa muuse wuxuu ka doortay qawmahu ay min qawmihi waxaa lagu nasbiyey binasci lkhaafid weyi qawmahu ay min qawmihi qowmkiisii wuxuu ka doortay sabciina laba mafcuul buqa sabciina toddobaatan buu ka doortay rajula xagga ragga limiqaatina muddo aanu u qabanay baanu u doortay limiqaatina muddo aanu u xadidinay baanu u doortay ballan aanu u qabanay isaga daed iyagiina soo raacay rajfaa markaa dhacaysa iyo imtixaan falamaa markii akhadat ay qabatayhum ayaga alrajfa ruxan iyo gariir markuu ku dhacay dee saaciqa ayaa ku dhacday waayo dee markuu intaa doortay bay yidhaahdeen maaragtay kuru lan nuumina laka xataa nara allaha jahra <laughs> waayo ilaahay baad ugu la hadlaysaa marka waxaan doonaynaa inaanu aragno iyaga laftigoodii musena waxaad ogeed baa qabsaday ma ogtay buurtii waad garanaysaa iyaga rajba ayaa ku dhacday markaa muuse wuxuu qaatay inay kuwan wada dhimanayaan oo sida alle ku halaagay qaala markaa wuxuu yihi muuse rabbi rabbigayow law shi'ta haddaad dooni lahay inaad kuwan halaagto ahlaktahum inaad halaagto haddaad dooni lahayd law shita haddaad dooni lahayd inaad kuwan halaagto ahlagta waxaad halaagi lahayd hum ayaga ahlagtahum waad halaagi lahayd min qablo hadda horteed markii horead halaagi lahayd law shita haddaad dooni lahayd hadiyo jeeraa mafcuulka shaa la xadfaa halaaka ihlaakahum kuwan halaagidooda haddaad dooni lahayd he ahlaktahum waad halaagi lahayd min qablu ay min qabli lan hadda horteed baad halaagi lahayd wa iyaaya iyo anigaba atuhlikuna istifhaamu isticdaaf baa la yidhaahdaa ilahay wuxuu kaga doonayaa naxariis inkaar maaha waa isticdaaf atuhlikuna ilaahayow miyaadna halaagi atuhlikunaa ma waxaad nagu halaagaysaa bima ma waxbaad nagu halaagaysaa facalaa ay sameeyeen asufahaa kuwa wax magarataahi ma kuwaasaad nagu halaagaysaa oo mina anaga naga mid in hiya lunsana fitnadood lunsanaantooda iyo baadinimadoodu may ahaanin wax kale ilaa fitnatuka adiga imtixaanidaada mooyaane wax kale ilan fitan bay ku dhaceen ilaahay baana fitneeyey subxaanahu watacaala oo nabiyullaahi muuse u sheegay in qoomkiisii uu fitneeyey intuu ka yimi ma arkaysaa ninkii saamiri ahaana maaragtay uu duufsaday oo uu baabiiyey marka ilaahay adiga in hiya may ahaan intani lunsanaantan ay hadda lumeen ilaa fitnatuka ay ibtilaa'uka waاkhtibaaru adiga imtixaanidaadaad imtixaanto addoommadaada mooyaan si aad u kala saartee wax kalaba may ahaanin tudillu waad ku lumisaa rabbow tudilu waad lumisaa bihaa imtixaanka waxaad ku lumisaa man tashaau kaad doonto idlaalahu lumintiisa watahdii waad hanuunisaa man tashaau doonto maaragtay bihidaaya waad ku hanuunisaa hidaayadiisa watahdii waad hanuunisaa ma tashaau doonto hidaayatahu hanuunintiisana waad hanuunisaa bu alla yidhi inaa anagu anta adigu waliyunaa baa tahay ilaaha eelka ma arrimaha iyaga gacanta ku haya waliyunaa baa tahay ee fakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa adigu khayrulhaafiriin intuu dambi dhaafta ka ugu khayrka badan baa tahay waktub qor lanaa anaga noo qor fii haadihi tan dhexdeeda addunya ah xasana ilaahay oo noogu sub waktub sub lanaa anaga fii haadihi tan dhexdeeda addunya liidata xasana wa fi laakhirati xasana iyadana inaa anagu hudnaa waanu noqonay ilayka adiga ayaanu kuu soo noqonay oo waana kuu toobad keennay hudnaa ilayka tubnaa warajacnaa waanabnaa ilayka baa la yidhahda qaala rabbi wuxuu yidhi cadaabii cadaabkayga usiibu waan haleeshiin doonaayo waan ku dhufan bihi cadaabkayga man ashaau kaan doono cadaabii cadaabkayga usiibu waan haleeshiin doona bihi cadaabkayga man ashaau kaan doono waraxmatii raxmadayduna wasicad way u fidsanaatay kula shay shay walba adduunyadan way wada helayaan raxmadda ilaahay ma ogtay fasaktubu waan u qori doonaa amba waan u sugi doonaa haa raxmadayda liladiina kuwii baan u qori doonaa u sugi doonaa yattaquun alla ka baqa subxaanahu watacaala oo wayu'tuuna bixiya azakaa sakadana bixiya iyo waladiina kuwii baan u sugi doonaa hum ayagu biaayaatinaa aayaadkayaga hum ayagu yuminuuna rumayn doona biaayaatinaa aayaadkayagana kuwaasna waanu sugi doonaa baa ilaha yidhi subxana wa tacaala aladiina kuwaaso liladiinadaas umadkas aladiina kuwaaso amba hum kuwaasi aladiina kuwa weeye yattabicuuna raaca alrasuula rasuulka raaca ka la diray annabiya ah alummiya ee aan waxna qori jirin waxna aan akhriyin ah alladii nebigaas rasuulkaasoo yajiduuna ay ka helayaan hu rasuulkaba yajiduuna ay ka helayaan hu rasuulkaasi maktuubaa isagoo lagu qoray cindahum ayaga agtooda fi tawraa tawraat ay ka helayaan iyo walinjiil fi tawraati ay ka helayaan iyo walinjiil amba aladiina hum ayagu aladiina kuwa yatabicuuna raaca arasuula aladiina mutaqiintaasoo yatabicuuna raacaa rasuula raaca annabiya almiya siday hooyadii u dhashay aan waxna aqorin waxna akriyi jirin aladii rasuulkaasoo yajiduunahu ay helayaan bal subxaana watacaala sifadiisa loo jeeda wasfigiisa maktuuba xaaliya mid ku qoran cindahum ayaga agtooda fi tawraati tawraat ay ka helayaan iyo walinjiil labada sifaadkood ya'muruhum xaal u farayana ugu qoran yahay agtooda ya'muruhum xaal u amraaya rasuulkaasu amba waa sifa lase ya'muruhum wuxuu fari doonaa rasuulkaasi bilmacruuf wanaagga ayuu fari doonaa wayanhaahum waxaanu ka reebi doonaa can ilmunkar shayga xun ee sharci ahaan iyo caqli ahaanba ku xun wayuxillo wuxuu u xalaalayn doonaa lahum ayaga adayibaat waxyaaba xalaal ahaa oo hadday isaga rumeeyaan dulmigoodii lagaga xarimay buu ka kor qaadi doonaa oo wayuxarimu ka xarimi doona calayhim ayaga alkhaba'is waxyaabo xun oo xaaraam ah, sida qanashiy wax lamid ah, oo wayadacu ka dhigi doona canhum ayaga xaggooda ama wayadacu xaalu ka dejin doona canhum ayaga xaggooda israhum culaysyada alla saaray waa takaaliif israhum culaysyadooda culays takaaliifta saaran baa laga dabcin doonaayo toobadooda mid noqon doonta mugta iyo wlaglaala xadhkaha waxyaabaha luqunta ugu xidhan culaysyo waa takaaliif culculus oo saaraa buu ka dejin doona allatii aklaasha amba xadhkahaaso kaanat ahayd calayhim ayaga korkooda waxyaabihii waajibka ku ahaan jiray ayaa shareecadan fudud ee samxaaga ah alla kaga dejin doonaa wey faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bihi ay bi haada rasuul nabiyu wacazaruu weyneeyey baad odhanaysaa wacazaruu weyneeyeyhu rasuulka weyneeyey waa intuu xaqa u dhahaa wanasaruuhu u gargaaray watabacuu raacay annuura nuurkana raacay aladii nuurka unsila la dejiyey macahu raacay ulaaika kuwaasi hum lmuflixuun kuwii liibaani wey jumlada danbaa khabarkii dhaaysa hum kuwaasun baa almuflixuuna kuwii liibaanay intaasuubaa kuu taale maogta faladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu waاtabacuu nuura aladii unsila macahu ulaaika kuwaasi hum ayagunba almuflixuuna kuwii liibaanay ah wax kastoo wadaadku akriyo ina falaaxana wanajaaxana hahiya haddaad tan la timaado alimaanu bihi wacazaruuh wanasaruuh watabacuu nuura aladii unsila macahu ulaaika hum almuflixuun markaasay ku jiraysaa liibaanta adduunyo iyo ta aakhiraba ma arkayso bariiq cabdi qul waxaad tidhaahdaa nebi yaa ayuha annaasu dadow inii anigu rasuulullah alla rasuulkiisii baan ahay ilaykum idinka aayadani caad bay kutusaysa oo khidaabu lilaxmari waalswad dadow yaa ayuha annaasu dadow inii anigu rasuulullaahi baan ahay ilaykum idinka laydin soo diray jamiica xaal aatiinba dhammaan aladii allaha ka sifee alladii allihii baa rasuulkiisa ahay lahu isagune mulku samaawaati sanadka waxa ku sugan iyo walarda waxa ku sugan laa ilaaha mid xaq lagu caabudo cibaadadiisu xaq tahay ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane yuxyi waa allaha nooleeya kuu doona wayumiit waana ilaaha dira subxaanahu wa tacaala ee fa aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya warasuulihi rumeeya warasuulihi rumeeya annabiyi ah alummiyi ah siday hooyadii u dhashay aladii nebigaaso yuminu rumaynaya nbigaas aladii nebigaasoo yuminu rumaynaya bilaahi alle iyo wa kalimaatih ilaahay kalimaadkiisaba rumaynaya wtabicuuhu raaca wtabicuu raacahu nebiga itibac baa la socodiyay markaysa wtabicuu raacahu rasuulkaa raaca lacalakum tahtaduun ay likay tahtaduun si aada u hanuuntaan hanuunkeenu wuxuu ku xidhan yahay itibaaca nabiyi salawaatu llaahi wasalaamu alayh wa qawmi muusa muuse qoomkiisa waxaa kamida khabar muqadama wey wa qawmi muusa muuse qoomkiisa waxaa kamida umma ummad baa kamid ah yahduuna ku hanuuniya dadka bilxaq waa kuwii saxaabadii da wanaagsanaa mogta oo wa bihi ey wa bilxaqi xaqana yacdiluuna ku cadaalad sameeya kuwaasaa kamida oo qiraya ilaahay rusushiisay ahaayeen waqaacnaa waanu kala googoynay hum reer bani israa'iil baanu kala jarjaray ambaba ficilka macno ficilka la siiyo waqaacnaahum waxaanu u kala googoynay aanu ka dhignay ithnatay cashara laba iyo toban baanu u kala googoynay amba waqaacnaa waanu jarjarnay waanu googoynay hum ayaga ithnatay cashara xaal ay ahaadeen laba iyo toban asbaada jirib xagga qabaailka asbaada xagga qaba waa jamcu sibdin umama ka bedel umama baana uu kala jaray waa bedelun can lbadeli umama ummado ayaana u kala goog xagga ummadaha wawaxayna waxaanu u waxyoonnay ilaa muuse waxaanu u waxyoonnay id xilligii waxaanu u waxyoonnay istasqaa ay ka waraab dalbeen hu muuse qawmuhu qowmkiisu markay ka waraab dalbeen ay haraadeen biyo nasiya yidhaahdeen id xilligii waxaanu u waxyoodnay istasqaa ay biyo weydiisteen hu muuse qawmuhu ay biyo weydiisteen amba ay ka waraabwaraabin ay ka dalbeen aan idrib ey idrib ayaanu u waxyoodnay idrib ku dhufo bicasaaka ushaada ku dhufo alxajar dhagax alxajar dhagax ku dhufo fadaraba ada dambaad ku garanaysaa in meesha xadaf jiro fadaraba dabadeeta wuu ku dhuftay ushiibu dhagax ku dhuftay dhagaxun dhagxanta ilaahay ka mida ah. fambajasat waxaa ka burqabay amba ka butaacay fambajasat waxaa ka butaacay minhu ay min alxajari dhagixii waxaa ka butaacay ithnataa cashara faacilkiiba ka ah ithnataa cashara laba iyo toban baa ka butaacay caynaa xagga ilaah laba iyo toban ilood maaragta caynaa xagga ilaah laba iyo toban ilood baa ka buuxotaha cay caynaa xagga ilaah qad calima wuxuu ogaaday kullu unaasin qabiil waliba kullu unaasin dad waliba wuxuu ogaaday qabiil waliba mashrabahum halkay ka cabi lahaayeen laba iyo tobankii qabiil waliba waa inuu ishiisa taga mashrabahum buu ogaaday halkay ka cabi lahaayeen wadallalnaa waxaanu ugu hadhaynay calayhim ayaga dushooda alghamaama daruuro wareer baa ku dhacay muqtitii masr iyo falastiin dhexdooda meelaysanayn alghamaama baanu ugu hadhaynay daruuro waanzalnaa waxaanu ku soo dejinnay calayhim korkooda almana malab cir almanu arjaxu aqwaal waxa weeye waa shay sida dherida intuu u do-o ayaa dhirta uu ku dhici jiray dabeeta dhirtaasu ka da'aya waa macaan malabkaasaa uga daadanaya moogta barafkao kale amba roobkao kale u imanayaan dhirta dusheeda ugu dhacaya kaasay cunayaan ilaa imi wax ikhtiya dhaweyta ugu jiray baa la idhahda almana malab cir malab cireed iyo wasalwa shimbirka salwa la yidhaahda wey waa shimbir ugaa hilibkiisunu macaan yahay sida loo ugaarsadaana aaday u fudud tahay baa lagu leeyay waxaabay ku leeyihin wuxuu kaga imanayaaba yurub buu uga soo duuli jiray markaasuu masar iyo shaam intaasuu iska fadhiista marka qalama siduu noqdaabaad wey wasalwa iyo shimbirka asumaaniga la yidhaahdo oo nooca xamaamka o kale wey lakin ka heli macaan ayay culimadu leeyihin kuluu cuna min dayibaati ma midkiisa wanaagsan cuna rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay dabadeed dulmiyo xumaan bay la yimaadeen wixii baanu ka qaadnay hadalkaa la gaabiyey wamaa dalamuuna anamay dulmiyin annaga oo waxba noomay geysane walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum yalimun ay yalimuuna anfusahum walaakin kaanuu waxay ahaadeen yadlimuuna kuwii dulmiyey anfusahum lafahooda ayuunbay dulmiyey wadkur xusnabiyow id waagii qiila lagu yidhi lahum ayaga uskunuu dega haadihi tan alqaryata ah quds alqarya dega wakuluu cuna minhaa qaryadan xaggeeda ka cuna xaysu shi'tum meeshaad doontaan hadee jumladan way daafay xayu shitum halkaa doontaan ka cuna waqulu waxaad tidhaahdaan xia ay mas'alatunaa rabbi o waxaanu ku weydiisanaynaa amba muraadka yaguba xia dembi weeye dembi daadin xia weeye allana taa weydiista oo wadkhuluu gala albaaba albaabka ka gala sujada xaala kawnikum saajidiin xaalaatinkuu sujuudsan nafir waanu dhaafiye waa jawaabtii amarka naqfir waanu dhaafiye amba haddaad sidaa yeeshaan shardiga ad uqadarto waana sida qaarkood ammaanaanay haddaad sidaa yeeshaan naqfir waanu dhaafin lakum idinka khadi'aatikum dembiyadiina ayaanu idin dhaafin sanasiidu waanu u siyaadin doonaa weliba u kordhin almuxsiniin fabadela waxay ku bedeleen aladiina kuwa dalamuu dilmiga falay ee minhum kuwa reer bani israa'iil ka mid ahaa qawlaa hadal bay ku bedeleen qowlkaasoo hayra aladii kii qayrkii ah qiila lahum ayaga lagu yidhi oo xida halkii laga lahaa xinda ayay yidhaahdeen nuun bay siyaadiyeen walaa takun kaashcariyin saada lama ashcariguna muxuu siyaadiyaa istawaa calaa carshihi ay istawlaa wanuun walaamu lashcariyati ka nuuni lyahuudiya allahu subxaanahu watacaala markaysu an akfir lakum khadiyaatikum sanazid lmuxsinin fabadla aladina dalamuu minhum qawlaa bay ku badeleen hayra aladii kii qayrkiia qiila lahum faarsalnaa waxaanu ku sii daynay calayhim korkooda rijza cadaab daacun baa galay wy rijza cadaab daacun xadiis baa cadeeyey min asamaa samada xaggeeda ayaanu kaga soo dejinay bima kaanuu yadlimuuna ay bidulmihim dulmigooda daraaddeed baan ugu soo dejinay was'al weydii nabi muxamedow hum ayaga can ilqarya qoladii weydii allatii qaryadii kaanat ahayd xaadirat albaxri badda mid la darisa anaa bixadrati daar haddaad tidhaahdo anaa bixadrati daari ay anaa qariibu ila daar saasoo kale ka dhigantay was'al weydiihum ayaga can ilqarya qoladii weydii magaaladii allatii qaryadii kaanat ahayd xaadirat albaxri badda mid la darisa id xilligii bal weydii yacduuna ay xadgudbeen ma ee markaa qaryada ayaa luqa qur-aanka marka la eego mar qur-aanku wuxuu ku tilmaamaa ma og tahay dadka degan marna wuxuu ku tilmaamaa magaalada laftigeeda ma og tahay id xilligiina balweydiy yacduuna ay xadgudbeen fi sabti sabtida markay xadgudbeen id xillina ay xadgudbeen ta'tiihim ay u imanaysay xitaanuhum waa jamcu lxuut xitaanuhum kalluunkoodu u imanayey yawma sabtihim maalintay sabtiyaysanayaan yawma sabtihim sabtiyaysigooda yoomkiisa maalintay sabtiyaysanayaan nasanayaan shuraca uu yahay kalluunkaasi mid sabaynaya shurac oo markuu sabaynayo dibadda usoo baxo wey shuraca uu yahay mid sabaynaya wa yawma laa yasbituuna maalinta aanay sabtiyeysanayna waa sabti yuhuud soo maad maqan laa taatiihim laa taatiihim wa yawma laa yasbituun wakti ma jiro halkaa laa taatiihim uma imanin kadalika sidaanu kuwan u imtixaanay ayaanu nabluuhum ujirabayna kadalika saasoo kale baa nabluuhum ujirabayna bima kaanuu yafsuquuna ay bifisqihim faasiqnimadooda ayaanu ugu jira baynaa imtixaaminaa kalluunkii maantilaha kalluumaysanina ma arkaysa wadkur xus amba waid xilligiina weydii amba wadkur xus id waagii qaalat ay tidhi ummatun uqaybi ay tidhi qolo minhum ayaga ka midi oy qaarba qaarka kale ku yidhaahdeen lima maxaad taciduuna aad u waaninaysaan qawma dul maxaad wacdiyeysaan lima maxaad waktigii xus qaalat ay tihi ummatun ay tihi minhum ayaga ka midi lima maxaad taciduuna aad u waaninaysaan qawma dul allahu alla muhlikuhum kii halaagi uu yahay wardad ilaahay baabinayo maxaad ka wacdiyeysaan aw amase mucadibuhum kii cadaabi uu yahay cadaaba cadaabid shadiida adag qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii dadka macruufka faraya munkarkana ka reebayay waxaanu u waaninaynaa macdiratan waa ismi markaa mafcuulu lahu wey macdiratuna waa la akriya macdira ay macnaa cudur daarasho daraaddeed ayaanu u wacdiyeynaa macdira cudur daarasho daraaddeed ilaa rabbikum rabbigiin aanu cudur daaranayno aanu leenahay de ilahay waajibka eeg waanu ka baxan iyo walacalahum yattaquun ay walikay yattaquu iyo si ay u dhowrsadaan in xumaan o dhan isaga maakii markay ka tageen dukiruu lagu waaniyey bihi isagaba anjaynaa waanu badbaadinay aladiina kuwii baanu badbaadinay yanhawna reebi jiray maaragtay amba reebaya can suui xumaanta waakadnaa waanu qabanay aladiina waakhadnaa waxaanu ku qabanay aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay bicadaab cadaab baanu ku qabanay cadaabkaasoo ba'iisin daran adag weeye ba'iis ay shadiid adag baanu ku qabanay bima kaanuu yafsuquun ay bifisqihim faasiqnimadooda daraaddeed falamaa markay cataw ay diideen camaa ay can tarki ma kii ka tegiddiisa ilan masalan shayga manhiyo canhuga ah haddaad ka tagto ceeb maaha marka mudaafka waa in la qadara oo falamaa cataw haddaad sidaysoo dayso falamaa markay cataw diideen camaa kii markay diideen haddaad tidhaahdo dee shaygii loo diiday hadday ka tegeen ah, falamaa markay catow ay diideen can tarki maa dheh can tarki maa kii ka tegidiisa markay diideen inay ka tagaan nuhu laga reebay canhu kii laga reebay ka tegitaankiisa markay diideen qulnaa waxaanu nidhi lahum ayaga kunuu noqda qirada daayeera noqda khaasi'iina dulloobay oo dulaysan khaasi'iina dulaysan ay daliiliina xaqiilin wadkur xusna id waagii ta'adana uu ogeysiis ku bixiyey min aladaan weeye ay aclama waad korxusid waagii ta'adana uu iclaamiyey ogeysiis uu ku bixiyey rabbuka rabbigaagu layabcahanna waxaan ku sallidi oon ku soo saari calayhim ayaga korkooda ilaa yawmi alqiyaama qiyaamaha ilaa laga gaadho man mid baan ku saari doonaa yasuumuhum dhadhansiiya suu'a alcadaab cadaabkiisa markii wax ka liitaa dee maanta helay moogta waadkar xusbaagii ta'addana uu ogeysiiye rabbuka rabbigaagu layabcahana inuu kusoo saaro calayhim korkooda ilaa ywmi alqiyaama qiyaama inta ilaa laga gaadho man inuu ku saliidi doono yasuumuhu dhadhan siiya siwa alcadaab ina rabbaka rabbigaagu nebiyow lasariicu lciqaabi ciqaab ku dhaksada weeye wainahu alle lagafuur ilaaha dambi dhaafida badanee raxiim waqabtacnaa waxaanu u kala googoynay waanu kala jarjaray hum ayaga fi lardi arlada ayaanu ku firiqnay bu ilahay leeyahy umamaa xaalayhin waa tan melooba laga soo guraya maogta ilaa kuween madow xata waqaacnaa waxaanu kala jarjaray hum ayaga fi lardi baanu kala ku kala googoynay ba umamaa xaalayhim mala kala wada duduba <laughs> ilaa shaaka xataa heesahooda isku haystay oo kuwa yurubta galbeed bari laga soo raray lahaa annagana fanka waa laga jarjeera waa umam minhum waxaa kamid ah saalixuun kuwo wanaagsan baa kamid ah. da raggii rasuulka ilaahay rumeeyey baaba kamid ah wa minhum waxaa kamid ah duuna dalika kuwa aan intaaba ahayn allah wuxu uhi subxaana watacaala wabalawnaahum waxaanu ku imtixaanay bilxasanaat ladnaan iyo wanrijo iyo shmaarad barwaaqo iyo maaragt iyo ayaanu ku imtixaanay iyo wasayiaati xumaan labadaba labada waa la isku imtixaama caafimaad darada iyo cudurka iyo faqriga iyo ladnaanshuhuba lacalahum yarjicuun ay linkay yarjicuun fakhalafa waxaa haray waa ambiyadii hore min bacdihim ay min bacdi rusul amba kuwa wanaagsanaa dabadood waxaa hadhay khalfun kuwa xunxun baa hadhay laba jeer baa laftigiina qur-aan yimi khalfun kuwa xunxun baa hadhay warithuu kuwaasoo dhaxlay alkitaaba kitaabkana dhaxlay yaakuduuna xaal qaadanayaan dhaxlay carada haadaa kan dhaldhalaalkiisa aladnaa liita yaahuduuna xalay qaadanayaana dhaxlay carada haadaa kan dhaldhalaalkiisa aladnaa liita walxaalna qaadanaya laalushiyo wax la mida yaquuluuna ay leeyihiin sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaa waxaan ay ku jireen inuu xaaraam yahay bay og yihiin walxaal bay maaragtay qaadanaya yaquuluuna ay leeyihiin sayukfaru lana waa naloo dhaafi doonaa wain yatihim haddana hadduu u yimaado carad dhaldhalaal hadduu u yimaado dhalanteed miluhu kaa horay qaateen ay leeyihiin waana looga dambi dhaafi karaayoo kalehi yaakuduuh way qaadan doonaan baa la leeyahy way ku celinayaan u moogta aakhira danteed allah wuxuu ihi alam yuukad miyaan laga qaadin calayhim korkooda miyaan lagu qaban alam yuukad miyaan laga qaadin calayhim korkooda alam yuukad miyaa laga qaadin calayhim ayaga korkooda miihaaqun cahdi fi lkitaabi saasay oo muxuu laa yaqulu ay bian laa yaqulu inaanay odhanin miyaan cahdi lagaga qaadin balan miyaan lagaga qaadin cala allahi alla korkiisa inaanay odhan ila alxaq xaq mooyaane wax kale wadarasuu wlxaal miyaan axdigaa laga qaadin darasuu qad darasuu ay akristeen maa fiihi kitaabkaa waxaa ku sugan wadaaru daarta alaakhiratu dambe khayr iyadaa u khayr badan liladiina kuwa yattaquun ilaahay ka baqa taasaa u khayr badan ma ogta afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn oo aydaan waxba caqliyeynaynin ayaa alla yidhi subxaanahu watacaala bale kuwan wladiina kuwa yumasikuuna qabqabsada aan sii dayninba wey yumasikuuna qabsada bilkitaabi kitaabka waaqaamu sala salaadana ooga inaa anagu laa nudiicu ma lumin doona ba alla yidhi subxaana wa tacaala oo ma dayici doono ajra lmuslixiina kuwa muslixiinta ee wanaagga sameeya ajarkooda ma lumin doono macnaha alle wuxuu leeyahy kuwa ilaahay kitaabkiisa qabta ilaahay awaamirtiisana qabsada kana taga ilaahay wuxuu ka reebay wa aqaamu salaa salaadana ooga ina anagu laa nudiic ma dayacna baa la yidhi subxaana wa tacaala ma lumin doono ajra almuslixiin kuwa wax hagaajiye islaaxiya ajarkooda dayici mayno wa subxaanaka allahuma bixamdik